بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعث... أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى waxa aynu sii wadi doonaa silsiladii aynu ugu magac darnay qudus annagaa iskale alqudsu lana taariikhdeedii waa kasoo warabnay xalqadii hore waxaynu kasoo warabnay waxyaala fara badan dib ula soo noqoshadii dib loola soo noqday baytulmaqdeska ayaynu kasoo warabnay marka halkii un baynu ka qaadaynaa insha allahu tacaala sanadkii toddoba boqol markay maraysay taariikhda hijiriga markay toddoba boqol ay maraysay oo ku beegan sanadkii kun saddex boqol ee miilaadiga ayaa muslimiintii eh, saraajiqada ahayd ayaa waxay qabsadeen turkiga ama waxaa loo yaqaana aasiya wusta aasiya alwustana waxa weeyaan caalamka waxaa looga yaqaana xilliga dowladda turkiga meesha ay ka aasaasantay markaa saraajiqadii ayaa qabsaday dowladdii markaa turkiga ahayd iminka ayay qabsadeen markaa subxaan allah dhanka kale dhulkii sham iyo masr waxaa ka talinaysay dowladdii mamaaligta ee ninkii qalaawone la dhihi jiray oo madaxda uu ka ahaa ayaa xilligaa ka talinaysay sanadku marku waa kun saddex boqol iyo lixdii ayaa waddanka faransiiska boqorkoodii ka talinayay oo la dhihi jiray boqor philip ayaa wuxuu soo saaray qaraar cusub oo uu u diidayay yahuuddii deganeed dhulka yurub dabcan yahuuddu way ka qaxeen baynu nidhi dhulka agas jasiiradda carabeed oo dhan iyo dhulka sham oo dhan waa ku yurub tegay marka yahuuddii faransiiska joogtay ayaa boqorkii faransiiska ahaa ee philip la dhihi jiray ayaa marka wuxuu soo saaray qawaaniin iyo qaanuun kasoo horjeeday yahuudda waxaanu ku qasbay in ay markaa waxa weeyaan qaantaan diinta nasraanada ama ay masiixiyoobaan ama waa in la dilaa ama waa inay jeel galaan marka xirfaddii iyo xeeladii yahuudda ayaa bilaabantay waxay dhaheen waa inaynu muujisanaa nasraaninimada nasraaninimadii ama kiristaannimadii ama masiixiyadii bay muujisteen kadibna waxay bilaabeen intay iska dhigeen dad masiixiyiina ah in ay dhex galaan dadweynihii faransiiska oo ay manaasib iyo jagooyin waaweyn ay ku fadhiistaan waxayna xoogga saareen yahuuddu xilliga dhaqaalaha iyo lacagta iyo ganacsiga ayay xoogga saareen iyo xagga beeraha oo lacag badan ay kasoo gelaysa waayo waxay ogaadeen meesha ugu weyn ee ay u dhici karayaan oo ay ku xukumi karayaan dowladda rabaan waa lacagtii iyo dhaqaalaha lacagtii iyo dhaqaalihiiba markaa ay xoogga saareen markaa xilliga yahuuddii waxayna markaa sheegteen inay nasraano ay yihiin dhanka kale eh, maxamed alqalawoni ninkii la dhihi jiray oo mamaaligta dowladdii mamaaligta masar iyo dhulka sham ka talinaysay ayaa xilligaa dowladdiisii fidiyey oo gaadhsiiyay meeshii ugu sarreysay ama ugu weyneed ee dowladoodu ay gaadho xilliga sanadkii sideed boqol iyo shan iyo kontonkii hijiriyada oo ku beegan kun afar boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa muslimiintii turkidu waxay furteen magaalada istanbul ee caasimada iminka u ah wadanka turkiga marka ee qustantiniya la dhihi jiray ee roomaankii bisantiniyiinta caasimadda u ahaan jirtay waana magaaladii nabigeena uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay nabigeenu sala allahu alayh wasalam fala nicma aljayshu jayshuha wala nicma alqaa'idu qaa'iduha latuftaxana alqustantiniy waad furan doontaan buu dhahay nabigeenu sala allahu alayh wasalam magaalada qustantiniya falanicma alqaa'idu qaa'iduhaa walanicma aljeyshu jeyshuhaa waxaa nicmo batay hogaamiyaha furan doona magaalada istanbul iyo ciidanka furan doona marka marka waxaa ku guulaystay wiil dhallinyaro ah oo la dhaho magaciisa sultaan maxamed ibnu muraad athani maxamed alfaatix raximah llah maxamed alfaatix suldaankii cuhmaaniyiinta ee maxamed alfaatix la dhihi jiray oo gebigiisuba da-diisu ay koob iyo jir ahayd ayaa ku guuleystay in uu noqdo ninkii nebigu uu ka waramay muddo laga joogo xilligaa siddeed boqol oo sanadood yacni siddeed boqol oo sanadood siddeed boqol iyo dhowr iyo afartan sannadood iyadoo laga joogo geeridii nebiga sala allahu calayh wasalam bidabdi yacni siddeed boqol iyo shan iyo markaa waxa weeyaan toddobaatan sanadood geeridii nebiga sideed boqol iyo shan iyo toddobaatan sanadood geeridii nebiga ayuu nebigu wuxuu ka warramayey in ay muslimiintu furanayaan istanbul sidaa awgeed ayaa saxaabadii nebigu waxay isku dayeen dhammaantood in ay weerar ay ku qaadaan dowladdii bisantiniyiinta ee romaanka haysatay caasimadeedu ay ahayd eh, istanbul ay ahayd oo waqtigaa loo yaqaanay constantable ama qustantiniya loo yaqaanay walidalik baa waxaa weerarkii ugu horreeyay ku qaaday nebiganana uu tilmaamay ciidanka ugu horeeya weerarka ku qaaday inay yihiin maqfuur lahum in loo dambi dhaafayo markaa dowladdii mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu ayaa weerar ku qaaday waxaa hogaaminaya wiilkiisii la dhihi jiray yaziid ibnu mucaawiya askartii ciidamadii muslimiinta ee weerarka ku qaadaysay magaalada istanbul waxaa ka mid ahaa saxaabigii nebiga sala allahu alayh wasalam ee ahaa abu ayub al ansaariy radi allahu canh saxaabigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiina uu soo gelayay markaa hooyey magaalada madiine markii uu soo gelayay nebiga hooye calayhi salaatu wasalaam ee gurigiisa geeye weeyaan markaa wuxuu ku dhintay gidaarka istanbul ilaa iyo hadda qabrigiis iyo xabaashiis waxay ku taallaa gidaarka istanbul balaag ilaa iyo halkay ka yimaadeen magaalada madiina jasiiradda carbeed ilaa iyo istanbul si ay u xaqiijiyaan xadiiskii nebiga xadiiskii nebigu wuxuu markaa xaqiiqo uu noqday oo uu waxa weeyaan la furtay istanbul sideed boqol iyo shan iyo toddobaatan sanadood kadib geeridii nebiga fa sala allahu calayhi wasalam baldaawo siduu nebigu mucjisooyinkiisii uu kaga waramay waxaa ku guulaystay maxamed alfaatix raximahullah geesigii muslimiinta oo waxa weeyaan awood la yaab la adeegsaday dabcan mar insha allah aan aan qaabkii loo furtay magaalada istanbul waa macaarigtii waaweynad iyo dagaaladii ugu waaweynaa ee islaamka soo maray aan ka warrami doona insha allah xilligaa markaa maxamed alfaatix ama sultaankii maxamed alfaatix la dhihi jiray ayaa ku guulaystay inuu furto marka waxa weeyaan magaaladii istanbul marka dabcan maxamed alfatix dowladdiisii way waasacantay ilaa iyo de istanbul bay gaadhay yurub oo dhan ayay meelo badan oo yurubta ka mida ah bay qabsatay waxa uga dambeeyey bayazid suldaankii la dhihi jiray suldaanka bayazid la dhihi jiro cuthmani ahaa waxay isqabsadeen dowladdii mamaaligta iyo sidoo kale dowladdii safawiyiinta la dhihi jiray oo ka telinaysay ciraaq iyo faris xilligaa ka telinaysa marka ayay isqabsadeen subxaan allah dabadeedna waxaa dhacday dagaalo ayaaba dhacayba sanadku markuu ahaa subxaan allah kun shan boqol iyo afar iyo tobankii ayaa dowladdii cuhmaaniyiinta iyo dowladdii safawiyiinta ka talinaysay ciraaq iyo faris oo eraana ah marka faris eraan baa looga jeeda ka talinaysay ayaa dagaal baa dhex maray waxa weeye waxaa ku guulaystay dowladdii cuhmaaniyiinta ayaa ku guulaysatay dhanka kale sham iyo masar waxaa haystay mamaaligtii mamaaligtii waxay ku qasabtay yacni muslimiintii joogtay dhulka filistiin in ay askar ay qoraan yani dadkiiba askar bay ka dhigeen cashuur badan bay ka qaadeen waxay jeclaysteen in dowladda turkiga ee muslimka ee sunniga ahi ama cuhmaaniyiinta xilligaa loo yaqaanay in ay markaa waxa weya ay ka doorbideen mamaaligtii inay ka doorbideen mamaaligtii isla yacni sanad ama laba sanadood kadibna waxaa khilaaf uu soo kala dhex galay dowladdii cuhmaaniyiinta iyo dowladdii mamaaligta dagaal weyn baaba dhacay dagaalkii la dhihi jiray marju daabiq halkaa macrakatu marji daabiq baaba dhacay suldaankii cuhmaaniyiinta saliim alawal ladhihi jiray ayaa ku guulaystay inuu jabiyo dowladdii mamaaligta wuxuuna ka qabsaday dhulkii shaam oo ay ku jirto filastiin suuriya iyo filistiin oo dhan waxaa iminka ka talinaya markaa dowladdii cuhmaaniyiinta kadibna dowladda cuhmaaniyiintu ninkii saliim alawal wuxuu soo saaray farmaan farmaan waxa weeyaan waa waa luuqadii cuhmaaniyiintu ka hadlaysay turkigii weeyaane farmaan waxaa looga jeeda waa qaanuun qaanuun buu soo saaray uu ka mancinayo ama uu u diiday yahuuddu inay sinaba u gasho waddanka filistiin markaa ayuu soo saaray markaa suldaankaasi sanadkii kun shan boqol toddobiyo tobankii miilaadiga ayaa suldaankii saliim il wuxuu weerar uu ku qaaday dowladdii mamaaliigta ee masar haysatay oo keliya intii kale waa laga qabsaday iminka fii cuqri daarihim meeshii saldhigga u ahayd ee masar ayuu weerar ku qaaday wuu ka qabsaday markaa waxaa la wareegay dowladdii markaa cuhmaaniyiinta ayaa masrna la wareegtay waxayna gaa noqotay dowladdii cuhmaaniyiintu dowladda adduunka xilliga ugu weyn ayay noqotay dowladdii cuhmaaniyiinta waa xilligii ay tawasucaadka ay ku joogtay dowladda cuhmaaniyiinta sanadku markuu waa kun shan boqol toddobiyo soddonkii miilaadiga ayaa waxaa xilka la wareegay suldaankii sulaymaan alqanuuni sulaymaan athani baa la dhihi jiray ama sulaymaan alqanuuni nin caana ayuu ahaa sulaymaan alqanuuni waa nin qawaaniin fara badan oo sharciga islaamka intu qur-aanka iyo axaadiista ay akhriyeen culimo fatwoota uu kasoo ururiyey ayuu qoray marka qawaaniin sida distoor distoor ahaan buu yacni sharcigii qur-aanka ayuu sida dastoorka u qoray ama qodob qodob uu qoray nin dabcan waxaa qaanuuni loogu bixiyay nin qaanuun badan soo saara ayuu ahaa iyo sharciyo iyo xeerar badan soo saara marka xilligaas marka dowladdu waxay maraysay dowladda cuhmaaniyiintu yacni xilligii ay ugu horumarsanayd ama ay ugu weyneyd bay maraysay sidaas ayaa markaa dhacday xilligaas suldaankii markaa suleymaan alqanuuni isaguna wuxuu sii waday go-aankii ama qaanuunkii ahaa in yahuudda loo diido in ay usoo hijroodaan ama ay usoo qaxaan filistiin iyo gobolka sinai ee ku taala wadanka masar marka waayahay sanadkii kun lix boqol iyo shan iyo lixdankii miilaadiga yahuudi ayaa waxay bilowday inay dhex galaan dowladdii cuhmaaniyiinta khaasatan turkiga ay tageen yahuudi magaciisa la dhaho ishbatain nasfi ashbatain nasfi ayaa shir buu qabtay yahuuddii aaggaa yurub joogtay ama turkiga xilligaa joogtay buu shir u qabtay wuxuu bilaabay mudaharaad uu kaga soo horjeedo dowladda cuhmaaniyiinta dabcan dowladda cuhmaaniyiintu markii aad dareentay mudaharaadkaa yahuudaysan markiiba way afxidhay way joojisay marka subxaan allah kadibna waxaa bilaabantay waddanka turkiga yahuudda la idhaahdo yahuuda doonama eh, eh, yahuuda donama yahuuda donama waxa weeyaan waa kuwo yahuuda oo sheeganaya inay islaam yihiin dabcan sidii ma garanaysaa reer yurubka ay ku qaldeen oo iyagoo yahuuda markii ay u cabsadeen naftooda ay sheegteen inay kiristaan yihiin ayay markii caalamka islaamka yimaadeen yahuuda donama baa la waxay sheegtaan ama muuqaal ahaan ay dhahaan muslimiin baa nahay asalkooduna waa yahuudi waxa weeyaan eh, sheeganaya islaamnimo isku dhex qarinaya marka subxaan allah sanadkii kun toddoba boqol sagaal iyo siddeetankii ayaa waxaa ka dhacday caalamka yurubta waxaa dhacday eh, jamciyad eh, ama waxa aasaasantay dhaqdhaqaaqii ninkii la dhigi jiray martin luther oo martin luther wuxuu aaday baaderi buu ahaa christana wuxuuna aasaasay madhabka protestantka loo yaqaano waa madhab ku dhisan dabcan yahuud baa ka dambeysay baa laleeyahay madhabkaasi inuu dhismo waa madhab kiristaanka kamid a qaybihiisa waaweyn iminka maraykanka iyo yurubta meelo badan laga haysto weeyaan dabcan madhabka ugu badan ee yurub laga haysto iyo sidoo kale maraykanka laga haysto waa madhabka protestanka ninkaasa markaa xilliga aasaasay kun todoba boqol sagaal iyo sideetankii miilaadiga oo martin luther baa la dhihi jiray wuxuuna u bixiyey dhaqdhaqaaqiisa dhaqdhaqaaqii yacni hagaajinta ayuu u bixiyey yani taxarukaat liislaax ayuu bixiyey dhaqdhaqaaqaas brotestanti waxay awoodda saareen kutubtii yahuudda gaar ahaan kitaabka cahdil qadiimka loo yaqaamano ama old testament oo yahuuddu ay leedahay marka eeg kama mu waxaa ka muuqata meesha maxay calaamadii yahuudinimada sidaa awgeed aasaaskoodaba waxa weeye yahuuddu raad bay ku lahaayeen kuwaasoo markaa waxa weeyaan eh, maadaama kiristaankii ay awoodda saareen eh, kitaabka qeybtiisii hore ee qadiimiga ahayd ee yahuuddu leedahay bibleka old testament la ydhahda ama cahdiga qadiimiga eh, waxa weeyaan waxa yaraatay colaadii ay nasraanada ama kiristaanku ay u hayeen yahuudda waayo diintan cusub ee brotestanka ayaa waxay awoodda saartayba maxay qeybtii horey kutubta yahuudda ee bibalkoodii yahuudda bibalka yahuudda marka subxaan allah waagii horena iyo kiristaanka yahuud eh, kiristaanka degan dhulka yurub cadaawad weyn ayay u qabeen yahuudda meesha ay ku arkaanna waxay dhihi jireen waa jew bimacnaa waa yahuudi weeyaan waana la dili jiray christ killer bay dhihi jireen bimacnaa waa nimankii dilay ciise masiix marka colaad weyn iyo cadho badan meeshii lagu arkay waa la gubi jiray wax xuquuqana kumay lahayn qaarada yurub laakiin markii ay fikraddaasi soo baxday dhaqdhaqaaqa brotestanku way isbedeshay micyaarkii ama miqyaaskii halbeegoodii bay bedeleen waxay dhaheen qeybtan cusub ee kiristaanka katoliga iyo ortodhogasku ay awooda saaraan ee new testamentiga ama cahdiga cusub la dhaho waxa ka buuxda bay dhaheen khalal badan iyo taxriifaad iyo waa la bedelay marka waxay awoodda saareen qaybtii hore marka kadibna xiliyadaas sanadkii kun toddoba boqol marka sagaal iyo isla waxaa xilligaana dhacay towraddii iyo kacaankii ka kacay waddanka faransiiska oo faransiisku kacdoonkaas markii uu ka kacay waxay dadku dalbanayeen dad waxay ahaayeen mugdi waa xilligii mugdiga yurub ay ku jirtay dabcan haddaad aad maqashid mugdiga yurub waa waxay dhahdaan casrigii weeyaan aan mugdiga ku jirnay dark h bay dhahdaan dark h waa xilliga aan mugdiga ku jirnay absolutely mugdi bay ku jireen xilligaa waxaa ifayay caalamka islaamka xagga xadaaradda haday noqoto sinus hadday noqoto technolojiyad hadday noqoto iyo culumtii kala duwaneyd iyo siyaasad nooc walba caalamka islaamka ayaa loo soo doonan jiray ama jaamacadaha ugu waaweyne caalamka islaamka ayay ku yaaleen waana runtooda markay leeyihiin dark age waxa weeyaan mugdi baan ku jirnay mugdi bay ku jireen marka markaa way isaadoonsan jireen nin boqoraba meel fadhiya ninkaa boqorkaa waxaa agtiisa joogi jiray kuwo markaa waxa weeyaan baadariyaal ah baaderyaalkuna waxa weeyaan subxaan allah waxay bilaabeen waxaanay dhahaan intay dadka lacag ay ka qaadaan ayay dhahayaan dembigiinii baan dhaafnay markaa dadkao dhan inta u yimaadaan ayay dhihi jireen dembigiinii baan dhaaf ilaa heer ay gaadhay baaderiyadii kaniisadaha fadhiisan jiray ay ku gaadhay intay fadhiistaan uu qofku u yimaado uu dhaho sanadka soo socdaan dembi gelaya ee iga sii saamax iminka <laughs> bal noocadda eglamin idku dhaari mustaqbalkan dembi gelaya maaha waan soo galay hoo lacagto iga dhaaf maya taas way dhaaftay waan geli doonaa lacagta hoo ee i saamaxa markaasuu saamaxaya markaasu wuxuu doona sameynaya walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin heerkaasay markaa ka gaadhay waxa weeyaan qaaradda yurub diintoodii saasay uga cayaareen oo say doonaan bay ka yeleen ninka awoodda sarelna wuxuu ahaa ninkan boqorka ah waxaana hoosta uu ku watay kooxdan koox diimeedka ah ee burcadka waa burcad diimeed ku dhex jirta dadkii marka marka way nuugeen dadkii way nuugeen sanado badan badan badan bay dee waxaasi ay ka socdeen waa qaaradda yurub markaa yurubtii khaasatan wadanka faransiiska ugu horreeyay towladiisiiye isagaa diiday wuu diiday markaa dagaalo badan baa dhacay boqol sano iyo dheeraad soconaysay oo ay dadku ku dalbanayeen maxay xuquuqdooda ay ku dalbanayeen sidoo kale awoodan diimaysan ee ku awood badatay dee haddii awooddu ay tahay diin sharci ku dhisan de waaba caadi laakiin awood bilaa sharci aan ku dhisnayn oo qaanuun qabta aanay jirin oo diinta ilaahay aan raacayn oo nooc walba ah waxa weeyaan dadkii way diideen wayna dafireen marka sidoo kale waxay qaateen madhabkii brotestanka ayaa markaa ay qaateen nimankii markaa towradda faransiiska kicinayay sidaas ayaa markaa waxa weeyaan yahuudina meesha waxa weeya waa ku jirtay oo yahuudi faransiiska laftigeedu meesha waa ku jirtay waxaa kaloo xilligaa towradda faransiiska la bilaabmay towraddii kale waxa weeyaan warshadaynta oo markaasay bilaabantay warshadayntii iyo nahdada iyo yani horumarkii iyo xadaaradii yurubta ay iminka gaadha xilligaasay bilaabantay marka subxaan allah dabadeedna towraddaas iyo kacaankaas waxaa ka dhashay in yahuuddii faransiiska joogtay in la siiyo xaq la mid ah xuquuqda faransiiska kale kiristaanku uu leeyahay subxaan allah dabadeedna sheekadoodii ba yahuudi bilowdeen iyo xeeladoodii markiiba waxay awoodda saareen lacagta iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda saddexdaasay awooda saaraan ugu horeyn dhaqaalaha iyo lacagta meelaha xarumaha lacagta iyo bangiyada iyo ganacsiga iyo baacmushtarka halkiibay xooga saareen siyaasaddaasi ay saameyn ay ugu yeeshaan qaraarada dowladda ay qaadanaysa marka iyo sidoo kale cilmigana laftigeedana cilmigana awoodday saareen cilmiguna waa syniskan awoodday saareen walidaalik waan ka warrami doonaaye yahuuddu xilligan aynu noolnahay dadka waxa weeyaan waxay awoodda saaraan oo cimrigooda intay nool yihiin uu ku takhasusaya shay ka mida cilmiga syniska midna wuxuu ku takhasusayaa qeyb ka mida waxa weeyaan ganacsiga iyo dhaqaalaha saa awadeed dhaqaalihii adduunka imika waxa haysta yahuud waxa kaloo haysta maxay cilmigana yahuud subxaan allah haddaad eegtid maaragtay dowladda waxaa la yidhahda jaa-isada nobel price ama abaalmarinta nobelka nimanka sayniska ku qaatay iyo dhakhtarnimada ee mar walba soo saara cilmiga cusub ama daawada cusub waa yahuud hadda eeg waa yahuud boqolkiiba siddeetan waxa qaatay nobel price waa yahuud waayo awoodda waxay saareen farsamada iyo xeelada iyo dhagarta ay u maleegeen adduunyada waa maxay waxay awoodda saareen gaalka yahuudiga intuu nool yahay in uu meel uu iskaga tiiriyo mas'alo cilmi ah ama uu meel ku tiiriya dhaqaaliya lacag ama waa inuu lacag u keenaa ama waa inuu adduunyada lacag u keenaa ayuu magac ugu keenaa yahuudda saa aawadeed waxaad arkaysaa boqol kiiba siddeetan waxa qaatay nobel price waa yahuud sidoo kale waxaad arkaysaa dadka adduunka ugu taagtigsan maanta iyo kambaniyada ugu waaweyn iyo bangiyada adduunka ugu waaweyn yahuud baa leh subxaana allah yahuudda ayaa leh markaa halkaasay kaaga muuqataa sidoo kale hollywoodka kuwa filimaanta matale hollywoodka boqolkiiba siddeetan waa yahuud waayo waxa weeyaan lacag bay ka raadinayaan waxaan lacag iyo yahuud haddii meel lagu arko khalaas haddii tuulo ku taalla hawdka la dhaho waxaa laga helay buur dahaba yahuudigu isagoo indhala abuu imanaya u leeyahay meede meede meede haakada lacagtay caabudaan marka subxaan allah lacagtana markay awoodda lacagta ay helaan iyo dhaqaalaha adduunka ay maamulayaan waa sidaas waayo kun toddoba boqol sideed iyo sagaashankii Eh, markii ay maraysay taariikhda milaadigu ayaa ninkii la dhihi jiray napoleon bonapert waa nin caana weeyaan napoleon bonapert nin faransiisa asalkiisu talyaani yahay oo yurubtii oo dhan buu soo qabsaday kadibna wuxuu weerar uu ku qaaday masar marka markaa masar waxaa haystay turkiga ayaa haysatay markaa xilligaa turkiga qabsatay waxaana loo magacaabay turkiga nin la dhahi jiray maxamed cali basha maxamed cali baasha baa la dhihi jiray oo matalayay markaa dowladda turkiga markaa matalayay oo eh, eh, yani walow maxamed cali baashahaas turkiga joogay hunguri baa ka galay tamaryari baa kusoo dhacday dowladda cuhmaaniyiinta markaa waxa uu doonay eh, in ay weerar ay ku qaadaan subxaan allah dowladdii turkiga waan sheegi doonaa marka marka nabileon wuxuu doonay in uu qabsado masar wayna u suurto gashay wuu galay markiiba kadibna wuxuu doonay inuu aado falastiin markii uu falastiin aaday magaaladii caka ayuu magaalada cakana waxa leedahay dhufays aad u adag magaaladii caka ayuu markaa waxa weeyaan uu xisaar uu ku qabtiyo goodoon muddo dheer buu markaa ku hayay dowladda cusmaaniyiintu xilligaa tamaryari baa ku yimid markan ingiriiskii oo khiyaanoole ahaa eeg ingiriisku waa nijaas mar walba oo khiyaanoole wuxuu eegay mawdicii buu diraaseeyey yaa ishaya faransiis iyo dowladdii cusmaaniyiinta oo waxa weeyaan faraaska wuxuu doonayaa inuu qabsado falastiin faransiiska iyo ingiriiskana mar walba waxaa ka dhexeeyay maxay yacni istusnimo iyo waxa ka dhexaysay eh, beritan ayaa ka dhexeeyay adduunyada xilliga mustacmaraad waaweyn meelo badan bay adduunka gumaysanaya marka wuxuu soo raacay eh, wuxuu soo raacay subxaan allah cuthmaaniyiinti haddaba waa ingiriiska eg oo ay faransiiska waxa weeyaan subxaan allah wuu eegaya marka wuxuu eegayaa in labada dowladoodba inay laba ta tamarta yar buu soo raacayaa si labadoodu markay isgalaan ay labadooduba u tamar yaraadaan kadibna uu isagu u guuleysto oo maraakistiisa waa khiyaanada ingiriisku ku dhaqmo weeyaan iyo farsamooyinka kulama dhaqmo caalamka islaamka weligiiba noloshiisa saas ku dhaqmi jiray ingiriisku waa farsamo ay leeyihiin ingiriisku subxaan allah marka eeg wuxuu soo raacay ingiriiskii dowladdii cusmaaniyiinta xilligaa tamarta yaray ayuu soo raacay dabadeedna dadkii deganaa magaalada falastiin dabcan cagka falastiin bay ku taallaa ayuu markaa waxa weeyaan uu saaciday sidoo kale nabileon oo qabsanayay meesha faransiis ahaa ayaa wuxuu ka dalbaday yahuuddii midhmidh yahuud oo joogay xilligaas dhulka filistiin iyo yahuudi yurubta joogtay inay saacidaan isaga oo ay kaalmeeyaan nabileon bonabert si uu markaa waxa weeyaan uu ugu yagleelo dowlad uga yagleelo dhulka falastiin si aawoodee waxaa la leeyahay taariikhda qofkii ugu horreeyey ee u ballan qaada yahuudda in looga yagleelo dhulka falastiin waddan looga yagleelo wuxuu ahaa naabiliyon hase ahaatee wuu ka fashilmay naabiliyon wuu ku fashilmay caka wuu qabsan kari waayey kadibna wuu iskaga laabtay cabsi uu ka qabo dowladda cuhmaaniyiinta iyo sidoo kale dowladda ingiriiska oo xafiltan uu ka dhexeeyey masar buu dib ugu laabtay marka masar wuxuu doonaya inuu qabsado si uu qabsada markaa wuxuu dhahay dowladdii cuhmaaniyiinta ay soo dirtay wuxuu isagii nabiliyoonkii gaalka ahaa wuxuu markaa waxa weeyaan uu sheegtay inuu muslim uu yahay muslim baan ahay buu oo magacaa cali nabilyon baa ladha cali master cali nabilyon buu la baxay <laughs> muslimiintii masaarida ayuu ku qalday in la dhahdo cali nabilyon subxaan allah subxaanaka rabbana kadibna wuxuu bilaabay in jaamicatul ashar oo qaahira ku taallay jaamacad weyn oo caana ahay in uu in ay dadkii thawraat yacni waxay way ku kaceen waxay dhaheen war ninkani waa kadaab beenaale ah muslimna ma aha subxaan allah kacdoon baa lagu sameeyey kadibna waxa weya dadkii jaamica al ashar joogay wuu laayay wuxuu doonayay gebi ahaanba in jaamacaddo dhan uu burburiyo subxaan allah tawraad badan baa aduu ku kacaya kacdoonno badan ugu dambeyn wuxuu ku qasbanaaday inuu masar uu ka cararo marka uu ku laabtay meeshiisii uu ka yimi ama wadamadii uu ka yimi subxaan allah waayahay markii faransiisku markaa waxa weeyaan uu ka laabtay dhulkii masar uu ka laabtay ayaa turkidiibaa dib ugu soo laabatay masar waxayna magacaabeen maxamed cali baasha waa ninkan idiin sheegayay ayay magacaabeen maxamed cali baasha wuxuu arkay in dowladda turkidu ay dacfi xilligan ay soo gelayso markaa keligii ayaa dowladdan iclaamiyay wuxuu dhahay masar anaa iskale masar oo keliya kumuu koobnine weerar buu qaaday wuxuu qabsaday falastiin iyo iyo dhulka shaam deetana turkiyadii baa soo oroday iyagii laftigoodii waxa weeyaan dagaal baa dhex maray ninkii maxamed cali baasha la dhihi jiray iyo dowladdii cuthmaaniyiinta ingiriiskii baa markaa yimi dabcan dowladdii maaragtay maxamed cali baasha alkhidewi baa ayuu naanistiisu ay tahay ama dowladdiisa alkhidewi baa ayuu la baxay maxamed cali baasha ayaa waxa weeyaan dowladdii cuthmaaniyiintu jebiyey ingiriiskaa meesha jooga wuu fakeray wuxuu dhahay haye dowladdii cusmaaniyiinta way burburays ha marka ma dowlad ka awood badan oo cusmaaniyiin cusub oo turki cusub baa waddankii dib u qabsanayso dardar hore leh kadibna wuxuu soo taageenay dowladdii cusmaaniyiinta deetana dib ayaa looga joojiyey tawasucaadkii uu sameynayay maxamed cali baashi alkhidewi waa laga joojiyey marka sababtu ingiriisku usoo raacayna way iska caddahay wuxuu rabaa in tan tamarta yar labuu raacay si maaragtay labadooduba ay isugu tamar beelaan oo labadooduba tamartooda ay u yaraatiya dacfi uu u yimaado hadhow tolina isaguna umuurihiis iyo dhagarihii uu maleegayo uu la maleegay marka waa khiyaanadii ingiriiska weeyaan subxaan allah kadib ingiriiska waddanka ingiriiska xilligaa waxaa kasoo ifbaxay nin magaciisa la dhaho monshen mont montebro montebroy monshe montebroy waa yahuudi moshe montobroy waxa weeyaan waa sarkaal ka tirsan qasriga boqortooyada ingiriiska u talinaysay ee gabadhii la dhihi jiray victoria waa sarkaal qasriga boqortooyada ayuu sarkaal ka yihi dabadeedna wuxuu ninkaasi uu lahaa oo u shaqayn jiray nin businessman ah yacni nin ganacsado ah oo yahuudiya oo magaciisa la dhaho rot waxaa la dhihi jira rotbald rotbald ganacsigiisu ilaa iyo hadda ingiriiska uu ku yaala meelo badan uu ku yaala rotbald nin ganacsadaabuu ahaa rod bal iyo maaragtay ninkii lahi jiro moshe montebroy ee generaalkii ama sarkaalkii ka tirsanaa qasriga boqortooyada ingiriiska victoria ayaa waxaa dhex maray xidid way isguursadeen gabadh buu ka guursaday marka dabadeedna eeg yahuud waxay rabaan inay dowladda ingiriiska awooddeeda ay u dhacaan markaa markii uu ninkii askariga ahaa ee dee sarkaalka ahaa uu gabadha laga guursaday yahuuddii baa halkaas soo dhex gashay kadibna waxa ninkii sarkaalka wuxuu u saamaxay inay yahuuddu ay dhex galaan dowladda ingiriiska markaa inay dowladda ingiriiska dhex galaan kadibna ninkii sarkaalkaha laftigiisibaa wuxuu bilaabay mashruuc la magac baxay mashruucu motse monsherin magaciisay wadataa motshe waxaa la dhihi jiray mashruuca e, mashruucii magaciisu la baxay oo waa moshe montebroy moshe montebroy subxaan allah mashruucaasi wuxuu ahaa in lagu qasbo dowladda cuhmaaniyiinta in ay u ogolaato yahuudda in ay degaan ama ay ururo ama mu-asasooyin ururo markaa iyo jamciyadooyin ay ka furtaan dhulka filistiin oo suldaankii cuhmaaniyiinta uu soo saaro qaraar ama qaanuun cusub oo ugu ogolaanaya yahuuddu inay degi karto dhulka filistiin waayahay waxaa kaloo markiiba uu bilaabay eh, sarkaalkii ingiriiska ahan wuxuu bilaabay in uu isugu yeedho hogaamiyayaashii yahuudda ee ingiriiska joogay iyo talyaaniga romania morocco eh, ruushka yahuuddii o dhan buu isugu yeedhay wuxuu ugu baaqay in ay maaragtay tabarucaan ay lacag iyo wax iska ururiyaan si mashruuciisan uu raadinayo eh, ninkan yahuudiga xididka uu leeyahay uu u raadinayo si loogu yagleelo yahuuda dhul looga yagleelo falastiin marka ama dalka dowladda falastiin ay u noqoto yahuudda waddan marka sidoo kale dowladdii faransiisku dowladdii ingiriisku waxa ay ka dalbatay dowladdii cuhmaaniyiinta in ay siiso qunsuliyad ku taala dhulka filistiin balek yahuud ingiriisu maxaad kasoo maxaad ka rabtaa falastiin ingiriiskii wuxuu ka dalbaday dowladdii cuthmaaniyiinta qunsuliyad ku taalla dhulka falastiin waa meel uu jaasuus iyo basaasnimo iyo balaayo uu ka wardo walidalik imbasiga iyo safaaradaha iyo qunsuliyadu wax kale kama shaqeeyaan waa las jaasuusa un adduunku waa jaasuus iyo basaas baa lagu shaqeeya dabcan suldaankii cusmaaniyiintu wuu ogolaaday subxaan allah qunsuliyadaasina waxay ahayd qunsuliyaddii ugu horreysay iyo fariintii ugu horreysay loo diraayay ama lagu raaligelinayay yahuuddii ingiriiska joogtay oo lalahaa waxa weeyaan ammaankiina lagu sugayaa xilligaa yahuud yacni la sheegi karo may joogeen dhulka falastiin laakiin mid mid baa usoo baxsan jiray oo wadanka iman jiray falastiin marka iman jiray kadibna dowladda ingiriisku waxay ka dalbatay dowladdii cusmaaniyiinta in ay ku qanciso ninkii maaragtay maxamed cali al khidewi ama dowladdii khidewiyiinta ee iyaduna qeybda turkiga ka kamida weeyaan ama dowladda cusmaaniyiinta kamida weeyaan walow uu ninkaasi tamarud uu noqdo u keligiisu taagay hase ahaatee waxa weeyaan dowladdiisu ilaa iyo xilligaa waxay ku khudbadayn jirtay magaca dee suldaanka ama khaliifkii cuthmaaniyiinta ee muslimiinta u talinaya xilliga markaa waxay ka codsatay dowladda ingiriisku dowladda cuthmaaniyiinta in ay ku qanciyaan khadeewigaas oo gacanta ku haya filistiin in uu dadka muslimiintaee jooga inuu ka saaro falastiin oo beddelkeeda la keena yahuud dabcan waxaa fahmay khadeewigii baa fahmay masar joogay arrintaa markuu ogaaday waa diiday isagiina ma waxuu ogolaanayo way fashilantay arrintaasi marka kadibna yahuuddi waxay aasaasatay haddana ururo kale iyo jamciyadooyin kale ayay ka aasaasatay waddanka faransiiska jamciyad la magac ururkii la dhihi jiray jamciyatu taxaaluf alisraa-iili alcaalami ururka isbahaysiga israail ee caalamiga ururka isbahaysiga ee israa-il ee caalamiga ayaa faransiiska xilligaa laga aasaasay oo yahuud ba aasaastay kadibna ninka maaragtay magaciisa la dhaho yahuudigii la dhihi jiray mose hes hes waa nin caana weeyaan mose hes ninka la dhahdo oo yahuudiya ayaa wuxuu qoray kitaabkiisii la dhihi jiray roma walquds yacni romiya qudus isagoo markaa kitaabka ku qoray ama buuggiisii wuxuu ku qoray in yahuuddu ay ka in yahuudda uu ka dalbado inay si qowmiya isugu yimaadaan waayo yahuuddu waxaynu nidhi qaar ka mid ah, waxay sheegan jireen muslim qaar kamida ah kristan qaar ka mida yacni calmani waayo towraddii faransiiska waxaa kaloo ka dhashay oo soo ifbaxay waxaa loo yaqaano secularismka ama calmaniyadda calmaniyaduna wax kale ma aha waxa weeyaan waa in dowladda laga dhex saaro diinta diintuna adeer kaniisada nagaga eko ama masaajidka iyo macbudka naga joog annaguna waxaan xukumaynaa maxay nolosha kale ayaan xukumaynaa waxa la faslu diin can ilxayaa waa diinta oo laga saaro nolosha marka waa calmaanida calmaanida ayaga ka xun kiristaanka walidalika qaar muslimiina calmaaniya waa akhbath innaas dadka ilaahay abuuray dadka ugu xun weeyaan calmaanidu walciyaadu billah ehm, waxaa dhacday ehm, yahuuddii waxaanu nidhi kitaabkaasu ninkii uu soo saaray uu ka dalbanayo in yahumd yahu yahuudda qowmiyad ahaan m qowmiyadda yahuudda inuu dib usoo nooleeyo marka kun sideed boqol markay maraysa eh, taarikhda kun sideed boqol afariyo toddobaatankii ayaa yahuudda waxaa la siiyey meelo fara badan oo kamid a ah qaaradda yurub waxay ka siiyeen xuquuq lamida eh, dadka kale khaasatan yurubta galbeed faransiiska iyo ingiriiska iyo aagaa-intii yurubta galbeed ayaa markaa siisay xuquuq la lamida xuquuqdii lagu siiyey faransiiska markii towradda faransiisku ay dhacaysay xilligaa waxaa isna xilka la wareegay suldaankii allah u naxariistay cabdilxamiid suldaan cabdilxamiid eh, oo ahaa yani nin geesiya oo libaaxa oo dowladdii turkiga marka ama dowladdii cusmaaniyiinta madax u ahaan markiiba wuxuu bilaabay in uu awooddiisii uu ku fidiyo dhulka filistiin sidoo kale wuxuu soo saaray distoor cusub eh, wuxuu sameeyey baarlamaan subxaan allah baarlamaankaas oo ay ka qeyb gelayaan dadka carabeed waayo xilligaa markii hore waxa weeyaan mushkiladdu waxay ahayd carabta oo qowmiyad ah iyo waxa weyaan turkida oo qowmiyad ah inay isdhex galaan ama waxa weeyaan mushaarako ay xagga maaragtay eh, saami qaybsiga ayaa ku yaraa saami qaybsigaa ku yara waynaan arki doona laakiin ninkani waxa weeyaan wuu kasoo qeyb geliyay carabtii dowladdiisi uu waasiciyey arrimo badan buu la yimi sidoo kale khideewigii masar ka talinayay isagana waxa weeyaan eh, dacfi baa ku yimi marka xilliga sanadkii kun sideed boqol lix iyo toddobaatankii ayaa waxa soo ifbaxay waxaa la yidhaahdo antisemitic antisemitic ama la samiya ayaa ruushka ayaa ugu badnaa wadanka ruushka ayay kasoo ifbaxday la samiya ama antisemitic waxaa looga jeedaa dadka semitiga ku abtirsada dadka semitiga ku abtirsada ama sami ku abtirsadaana waa yahuudi iyo carabta laakiin inta badan yahuudda la raaciyaa oo waxa weeyaan sami ibnu nuux nabi nuux wiil uu dhalo sam la dhaho ayay yahuudiya eh, waxa weeyaan carabta iyo qabaa'ilo badan ay kasoo farcameen marka yahuudda si gaara loogu tilmaamayo anti sem semitic baa la ydhaha marka ruushkiibaa wuxuu kasoo horjeestay wixii semitic ama bimacnaa wixii yahuuda ee joogtay yahuud aad u badanoo malaayiin ah baa ruushka xilligaa ku noolay dabadeedna idihaad macnaha kacdoon ayay ku sameeyeen yahuuddii marka waxay ku qasbeen inay beledkooda waddanka ruushka ay ka yaacaan marka ehm, yahuuddii marka waxay ka dalbadeen dowladdii markaa faransiiska iyo ingiriiskii iyo dowladihii xilligaa mustacmaraadka ku lahaa adduunyada waayo iyo ingiriisku xilligaa mustacmarooda waaweyn iyo dhul badan bay guumaysanayeen subxaan allah ilaa waa xilligii ay qorshaysteen inay guumaystaan qaaradda africa o dhan oo sida canjeelada ama laxoox ay u qeybqeybsanayeen weeyaan marka dowladdiibay waxay u bandhigeen in loo loo raadiyo meel ay usoo qaxaan ilaan faransiiskii waa inkaar weeyaan yahuud meeshay tagaan ba laga soo eriyey baa wuxuu doonayaa inuu iska caydhiyo marka subxaan allah dabadeedna baa wuxuu ku qasbay dowladdii eh, dowladdii maaragtay cuhmaaniyiinta in ay dhulkeeda ay dejiso yahuudda inay dhulkeeda ay dabcan ay dejiso deetana wuu ogolaaday eh, suldaankii cabdilxamiid ee cuhmaaniyiinta madaxda ka ahaa wuxuu u ogolaaday yahuuddi inay usoo qixi karaan dhulkiisa laakiin mamnuuc waxaa ka ah falastiin inay aaggeeda ka waraagaan falastiin ma tegi karaan xilligaas waxaa soo ifbaaxday dowladdii maraykanka maraykanku wax jira ma yahin xilligan subxaanalla wax saameynaya raad ee adduunka ku lahaayeenna may jirin jasiirad macsuula oo adduunka ka baxsan bay ku noolaayeen maraykankana waxayna baray dagaalkii labaad ee adduunka kun sagaal boqol shan iyo afartankii wixii ka dambeeyey ayaa maraykanku adduunka bartay wixii ka horreeyey wax la ydhahda maraykan adduunka kamuu talin jirin lamana aqoon subxaan allah waxa weeyaan un markaa waxa weeyaan waa sunnada nolosha Ah, nudaawiluhaa bayn annaas dadka ayaan marba ilaahay wuxuu leeyahay aanu ku kala warwareejinayn ayuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala dad aan la aqoonin ayaa markaa waxa weeyaan mar keliya mudh soo yidhi oo maraykanku ka koog yahay dowladda maraykanka oo aan saameyn badan xilliga adduunka ku lahayn ayaa dowladda cusmaaniyiinta waxay ka dalbatay inay yahuudda u ogolaato inay u guuri karaan ama ay u qixi karaan dhulka filastiin suldaan cabdilxamiid wuxuu dhahay inta khilaafadaydu khilaafada cusmaaniyiintu ay jirto uma ogolanayo yahuud kasoo agwareegta dhulka falastiin buu yihi mamnuuc bay ka tahay yahuuda inay dhulka falastiin yimaadaan subxaan allah yahuuddii ruushka kasoo carartay iyo meelo yurubto lagu kacay oo lasoo eriyey turkiga yimaadeen sidoo kale waxay u qaxeen waqooyiga maraykanka maraykankay aadeen canada iyo sidoo kale latin america meelo badan bay ka aadeen brazil iyo argentin iyo dhulkaasay wada tageen midh midhna wuxuu usoo dhuntay qaar ka mid a ah dhulka falastiin ayay dhuumasho kusoo galeen guud ahaan marka la isu geeyo yahuudda xilligaa ku noole dhulka falastiin waa boqolkiiba laba two percent ba ku noole falastiin oo dhan yahuudda ku nool ee dhuumashada ku joogtay iyo kuwii waxa weeyaan muddo muddo kusii hadhadhay mid mid kusii hadhay ayaa xilligaa ay ahayd sanadkii kun sideed boqol labiyo siddeetankii miilaadiga ayaa ingiriiska waxaa u suurta galay in uu qabsado dhulka masar marka inuu guumaysto ayaa u suurta gashay sidoo kale habaarqabe milyaneera oo lacag haystay oo nin taajira oo yahuudi ahaa magaciisa la dhihi jiray adam dabrotshild eh, la dhihi jiray yahuudi buu ahaa ayaa isaguna eh, wuxuu lacagtiisii uu ku caawiyey eh, waa milyaneer soma jeedi way dadaaleen yahuuddu ilaa iyo xilliga wuxuu lacagtiisii markaa uu ku taageeray in dhaqdhaqaaqii yahuudda loogu yagleelayo ama rajadii ay yahuudu ka qabteen dhulka falastiin ay tagto sidoo eh, kale yahuudi kaloo la dhado liyub taskar ayaa isna wuxuu qoray kitaab wuxuu igaa qoray eh, uu ku qoray taxarur addaat qofku waa inuu shaksiyadiisa uu xor u ka noqdaa xor waynaad noqotaa subxaan allah eh, kaas maaragtay isna kitaabkiisa wuxuu ku qoray in yahuud yahuudda loo sameeyo dowlad in dowlad yahuuda la sameeyo ama la aasaaso ayuu isna buuggiisa uu ku qoray dabcan buugaagtu xilligaa waxaweye qiimo ayay lahaayeen waayo lama isticmaali jirin t v iyo idaacado saa waaweyn saa aawadeed dadku waxay wax ku wada xidhiiri jireen joornaalada ama saxiifadu waxay qoraan iyo wixii buugaagta marka buugku qiimo ayuu lahaa ninka buugku qoray yahuudiga ah way waxa weye yahuuddu badankoodu way dhegaysanaysa o akhrisanaysa xilliga waayahay suldaankii markaa cuhmaaniyiinta cabdilxamiid wuxuu arkay damaaciga iyo hunguriga yahuudda kaga jira inay falastiin ay tagaan subxaan allah kadibna sanadkii kun sideed boqol sideed iyo sideetankii wuxuu soo saaray qaanuun cusub oo gebi ahaanba yahuudda ka mancinaya ama u diidaya inay u hijroodaan ama ay aadaan dhulka barakaysan ee filistiin sidoo kale kuwa siyaarta ee ku taga meesha waanu soo siyaaranaynaa muqadasaadka iyaga waxay sheegtaan wuxuu ogolaaday saddex bilood gudahood inay kaga soo laabtaan saddex bilood wax ka badan uu u diiday sanadkii kun sideed boqol lix iyo sagaashankii miilaadiga waxaa soo baxay ninka la ydhahdo teodor herzl teodor herzl waxaan dhihi karnaa waaba boqorkoodii ama aasaasihii dowladda yahuudda weeyaan ninkaasi nin halisa ah weeyaan teodor herzl oo yahuuddu ay aada uga dambayso oo asalkiisu yahuudina waa ahaa wuxuuna kasoo jeeday hungary wadanka hungary ama majar loo yaqaano ayuu kasoo jeedaa kitaab buu qoray isaguna uu ugu magac daray addowla alyahuudiya dawladdii yahuudda ayuu qoray kitaabkaasuu qoray yahuudda uu ku dhiirigelinaya inay dowlad samaysataan eh, inay dowlad ay aasaastaan oo ay ka dhistaan waddanka falastiin hadday u suurtogeli weydana inay dowlad ka dhistaan dhulka eh, waddanka loo yaqaana argentiin marka eeg ninkaasu markuu kitaabka qoray wuxuu leeyahay ama falastiin ayayna ka dhisanaynaa hadday inoo suurtogeli weydana argentiin baan tegaynaa maadaama uu khiyaar kale uu siiyey waxaad ku garanaysaa in falastiin aan iyagu lahayn ma laha de iyagu waayo wuxun bay rabe raadinayaan dowlad bay raadsanayeen meelay dowlad ka dhistaan waa kow laba falastiin qiimo weyn agtooda kama aha waayo haddii qiimo weyn ay agtooda ka lahayd may dhihi lahayn khiyaar kale ama option kale leenaho argentiin baan tegaynaa waxay ku tusinaysaa kulli haadaa in yahuuddu ay rabtay dowlad keliya iyo sidoo kale dowladihii yurubta oo iyaguna ujeedooyin kale ka lahaa oo aan ka warrami doona insha allah xilligaa waxyaalaha iyo qaabkay u fakerayeen insha allah sanadkii kun sideed boqol toddobiyo sagaashankii waxa dhacay dagaal baa dhex wuxuu dhex maray dowladda cuhmaaniyiinta iyo waddanka greeg dabcan greega eh, dowladda cuhmaaniyiintu way haysatay dowladda cuhmaaniyiintu meelo badan bay adduunka qabsatay subxaan allah eh, ilaa yurub oo dhan waxa ugu dambeysay dagaalkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa dagaalkii la doonayay lagu qabsado wadanka switzerland magaalada vien lagu qabsanayay maalintii vien la qabsanayey ama dagaalka ay ku qaadayeen muslimiintu ayaa ugu dambeysay horumar ay gaadhaan ilaa iyo hadda maalintaasaa ugu dambeysay wixii ka dambeeyey o dhan hoos ba u socotay subxaan allah ilaa iyo kun sagaal boqol ilaa markii waxay kun sagaal boqol lixdanaadkii lixdanaadkii markii la gaadhay muslimiintu waxay bilaabeen in ay sare usoo kacaan macnaha yacni ididugladoodii inay sare usoo kacdo insha allah insha allah way soconaysaa marka dabcan ilaa iyo hadda weli waa socotaa horumarka muslimiintu lianno haddii lala barbar dhigo muslimiinta xaaladan iminka ay ku jiraan iyo xaaladii hal qarni ay ku jireen wax isku isku mida ma ah waa la wada haystay dhulkooda meel u bad qabtay may jirin xilligan marka waxaan leenahay yani weli mustaqbalka islaamka markaynu fiirino wax waa korayaan iminka wax waa korayaan subxaan allah laakiin si yaroo basiida ama tartiib aada u gaabisa buu u korayaa marka waa ka warrami doona insha allah mustaqbalka haddii alla ka dhigo wixii ilaahay naga garansiiye marka waxaa dhacday dagaal baa waxa uu dhex maray cuhmaaniyiinta iyo gariigii dabadeedna dowladdii cusmaaniyiintu way kacday khasanadihiibaa haawaday lacagtii iyo wixii deela dagaalku hadiyo jereer wuxuu u baahan yahay maxay askar badan xoolo badan dhaqaalo badan hub badan waxaasoo dhan dowladuhu way ku kacaan marka dabadeedna hertsal habaarqabihii yahuudiga ahaa ayaa wuxuu dareemay in dowladda cusmaaniyiintu ay lacag la-aanay hayso oo maqaladeediiyo khasnadaheedu medhan yihiin kadibna yahuudi malaayiintii intii yurubta joogtay buu soo ururiyay lacag fara badan deetana suldaan cabdilxamiid ayuu usoo bandhigay wuxuu dhahay lacagtan qaado noo ogolow qaanuun cusub soo saar inaan degi karno dhulka falastiin marka cabdilxamiid ah, waxa weeye ilaahay naxariiste naxariistee ereygiisii caanka uu taariikhda ku galay ayuu dhahay wuxuu dhahay anigu ma awoodo buu yidhi in aan taa ka yar oo ku taal oo kamida dhulka falastiin inaan eh, ka tanaasulo inanii laa astatiicu takhallii can shibrin waaxidin min filastiin ma awoodo inaan taako ku taala dhulka filistiin aan ka tanaasulo liannaha laysat milka yamiini maaha waxaan anigu leeyahay hantideyda ma bal milka shacbi ee waa hanti ay leedahay shacabkaygii buu dhahay sultaan cabdilxamiid walaqad naadala shacbii fi sabiili hada dadkayga ama shacabkayguna way u halgameen siday u heli lahaayeen haada alardi dhulka waraawaaha bidammihi waxaana lagu aasay maxay dhiigoodii bimacnaa dhiigoodii bay dadkaygu u shubeen dhulkan afkaba kama soo saari kara buu yihi taa ka yaroo dhulka falastiin ka mida inay iibsado subxaan allah markii uu cabdilxamiid uu dharbaaxadaa kulul uu ku dhuftay way argagaxday yahuuddii waxay dhaheen wallaahi suurtagal ma inta uu ninkan cabdilxamiid uu nool yahay suldaanka cabdilxamiid uu madaxa uu ka yahay dowladda cuthmaaniyiinta meel gaadhimen ayay dhaheen subxaan allah um, um, sidoo kale waxa weeyaan yahuudi markii ay arkeen arrintaas um, uh, in lagu gacan saydhay waxay shir ku qabteen magaalada basil ee waddanka switzerland herzel ayaa hoggaaminayay deetana wuxuu shirkii buu hogaamiyey wuxuu dhahay maadaama aynoo suurtabi weyday inaynu ka dhaadhicino ninkaas suldaan cabdilxamiid inay dowlad aynu ka aasaasana halka waa inaynu burburinaa dowladda cuhmaaniyiinta a waa inaynu falowgeeda qabanaa qaabkii aanu burburin lahayn dowladda cuhmaaniyiinta sidoo kale shir kale ayay qabsadeen oo shirarkoodii baa sii socday hertal baa kana hogaaminayay waxaa lagu soo saaray go-aamadii in yahuudda loo aasaaso bangi bangiga yahuudda in loo aasaaso markaa bangi bay samaysteen waxaa kaloo ay soo saareen in la taageero eh, luuqadda yahuudda ee cibriga ahayd ama hibrew luuqad qadiimiya oo gabowday oo dhimatay subxaan allah ayay dib usoo aasaaseen waayo yahuuddi xilliga adduunka ku nooleed ka faransiiska france buu ka hadlayay ka romaniga romani jarmal buu ka hadlayay ka ruushka ruush buu ka hadlayay marka waxay dhaheen in luuqadan ina dib usoo noolayno Eh, sidoo kale waa inaynu falowgeeda qabanaa qaabkii ay xooga xoogaga yurubtu ay inoo kaalmayn lahaayeen in aynu waddan aynu ku helno marka kadibna eh, shir kale ku qabsadeen magaalada london ee waddanka ingiriiska waxay ka dalbadeen boqortooyadii ingiriiska xilliga in ay ku qasbaan dowladda cuhmaaniyiinta in loo ogolaado eh, in ay u qaxaan dhulka filistiin gaar ahaana suldaan cabdilxamiid inuu qaraar cusub uu soo saaro oo ugu ogolaanaya marka kadibna cabdilxamiid wuxuu ku adkaystay qaraarkiisii hore ahaa yahuuddu ma soo geli karto dhulka filistiin calaa kulli xaal kun sagaal boqol afarti kun sagaal boqol afarti ayuu geeriyooday oo uu halaagsamay herzl kadibna culays badan bay saareen suldaan cabdilxamiid dowladihii xoogga weynaa xilligaas ee ingiriiska iyo faransiiska iyo yurubtii oo dhan inay u ogolaadaan inuu in yahuuddu ay u tegi karto dhulka filistiin marka wuxuu ogolaaday waqooyiga filistiin gaar ahaan magaalada tal tal rabiica la dhihi jiray waa meesha iminka tal abiib ee caasimadda ay ka dhigteen yahuud magaalada yafa ayay u dhowdahay waa dhulka filistiin ee la haysto weeyaan subxaan allah halkaasay iyagoo markaa kumanaana ay yimaadeen yahuuddu waqooyiga filistiin sanadkii kun sagaal boqol shantii suldaan cabdilxamiid yacni sanadkii kun sagaal boqol shantii ayaa dowladihii mustacmaraadka adduunka ku lahaa ayaa kulmay waxay ka wada hadlayeen ee ka xaajoonayeen in caalamka islaamka lagu dhex abuuro xinj xinjar masmuum xinjar masmuum waa mindi sumaysan oo qoorta kaga jirta mindi sumaysan oo qoorta kaga jirta matalan mindi sun ah oo qoorta kaga jirta mad noolaanaysa waa maya soo maha waxay dhaheen waa inaynu ku dhex abuurnaa dowlad sun ah boyson sun ah ama cancer ah walciyaadu billah waana cancer weeye yahuud dowladdeedu in ay ku dhex abuuraan caalamka islaamka waayo markay qiimeeyeen taariikhdii islaamka iyo taariikhdoodii waxay ogaadeen mar kasta in islaamku uu gacanta sare u lahaa mar walba intisaar dabcan ha muslimiinta waa la jebiyay laakiin dib bay isu soo abaabulaan way soo qabsadaan waxoodii waa la jebiyaa haddana way isu soo abaabulaan waxoodii bay dib ula soo noqdaan soo ma jeed marka waxay dhaheen waa inaynu dowlad inaga maaran siisa maaragtay oo balaayo ah aynu ku dhex abuurna deetana waxay go-aansadeen in dowladda yahuudda falastiin ay ku dhex abuuraan muslimiinta waa eeg falastiin eeg falastiin waxay ku taallaa xaggan muslim baa ka xiga xaggan muslim baa ka xiga afarta beniljahaba muslim baa ka xiga waana yahuuddii baa iminka haysata say doonaan bay kaa yeelayaan masar oo xuduud la leedahay suuriya urdun kullu hada waa dowlado muslimiina soo maa way ku dhex jirtaa waa sun boysing walciyaadu billahi rabb lcaalamiin kun sagaal boqol sideedii miilaadiga suldaan cabdilxamiid raximahullah wuxuu isku dayey eg dowladda cusmaaniyiintu dowlad waxay ka qeyb galaysay horumarka markaa waxay dhistay train maaragtay trainka trainway maaragtay wadada tareenka ayay ka soo bilowday magaalada madiina almunawara way soo waday dhulka sham bay keentay filistiin bay keentay eeg hadda waa tareenka intaa leeg ilaa iyo madiine kasoo qaad keen magaalada qudus ka kaxee ilaa iyo turkiga geed wadada ilaa intaa leeg bay isku xidhay dowladdii cusmaaniyiinta subxaan allah wakulaadaa waxay kutusinaysaa awooddii cusmaaniyiintu xilligaas ay jirtay yacni muslimku markuu awood uu leeyahay ama uu mid uu yahay subxaan allah waxyaalo badan buu qaban karaa marka eeg yani xaggii horumarkii xaggii xadaaradda ilaa iyo xilliga waxa weeyaan way socotay oo tareenka intaa leegay waqtiga inta le dabcan qaadanayo intaasoo kilomitr ayay tareen dhigeen subxaan allah tareenkaa markii la dhigay yahuuddi waxay dareentay waxa weeyaan waxay dheheen uma adkeysan karana waa maxay ninkan cidhiiri buna geliyey waayo qudus buu wuxuu ku xidhay magaalada madiina marka dadku intay tareenka raacaan bay qudus tegayaan kuwa qudusna waxay tegayaan madiina xajka halkaa laga tegay oo waddadii xajka weeyaan subxaan allah oo si fudud loo tegay kadibna yahuudi waxay bilowday in ay waddanka turkiga dhexdiisa ay ka aasaasaan jumciyad magaceeda la dhaho turkiya alfataa inanta turkiga inanta turkiga gabadha turkiga yacni waa yahuudi waa jamciyad la yaabla bay ahayd jamciyaddaas ama ururkaas ayay aasaaseen xisbi oo kale baan dhihi karayna xisbigana hogaamiyayaashiisa waxaa kamid ahaa ninkii la dhihi jiray mustafa kamal atatork atatork waa nin genaraal ciidan askara buu ahaa ka qayb galay dagaaladii eh, cuhmaaniyiintu ay la gelayeen waddanka greega dabcan dowladda cuhmaaniyiinta greega ka awood badatay marka waxoogaa magacna waa lahaa oo waa atatork weeyaan inkastoo habaar habaarqabo weyn uu ahaa ka warrami doona wuxuu ku kacay jamciyaddii maaragtay raadka weyn ee yahuuddu ay ku lahayd eh, jamciyadda turkiya alfataha loo yaqaano ama ururka eh, turkiga inanta turkiga ayaa markaa waxay ku guuleysteen in ay casilaan suldaankii cabdilxamiid waayo waxaanu nidhi suldaan suldaanka cabdilxamiid waxay dhahdeen yahuuddu ilaa iyo suldaankaasi uu ka tago dowladda cusmaaniyiinta meel gaadhi mayno wuu u diiday in ay kasoo galaan yahuudda meel eh, falastiin ay soo galaan wuu ka dhaartay taa ka yarna waa ka dhaartay marka way qorsheeyeen waxay dhaheen weyna suldaankan aynu burburinaa dowladda cusmaaniyiinta ay dhex galeen eh, islaamnimay sheegteen waxyaalo badan waxba isku dhex dardareen calaa kulli xaal ugu dambeyn jamciyadaasi ayaa waxay soo saartay go-aan ayagoo u maraya baarlamaankii turkiga xilliga in ay casilaan suldaankii cabdilxamiid raximahullah dabcan markii la casilay muftigii dowladdii cuhmaaniyiinta loo tegay been bay u sheegeen way ku qasbeen kadeetana waxay dhaheen saxeex inaad casisho wuu saxeexay dee dabcan markii dambe muftigii wuu qaylin jiro wuu ooyi jiro u baroorin jiray maxaanu u bal subxaan allah calaa kulli xaal ninkii cusuldaankii cabdilxamiid way u tageen waxay dhaheen wanu ku casilna iskaga tag meesha adeer subxaan allah jamcayaddii baa meesha la la wareegtay wasaarad bay aasaastay ama golihii wasiirada oo saddexiyo toban qof ka koobnaa saddex ka mida ah yahuud ay tahay baleed caalamka islaamka dowladda turkiga ka tilinaysa xilliga oo looga abtirinayay golihii wasaaradda ayaa waxa weeye saddex yahuuda ku jira carabta oo ahayd kala barow barh dowladda cuhmaaniyiinta ama kaba badanba hal wasiir bay ku lahayd baleed siday u dhex galeen yahuuddu waddanka maaragtay ay u kharaabiyeen walciyaadu billah kadibna eh, yani towrad baa ka kacday waddankii turkiga iyo cusmaaniyiintii ay ku dalbanayaan in suldaan cabdilxamiid dib loo soo celiyo towradiiba eh, dadkiibaa kacay yani ma rabaan dee dadkii way arkeen yahuud xukumaysa way diideen dabcan waxaa loo adeegsaday ninkii askariga ahaa ee mustafa kamal atatork la dhigi jiray atatork ayaa markaa dagaal ayuu la galay wuu aamusiiyey dadkii kacdoonka sameeyey dhammaantood xilligaa markaa waxay magacaabeen suldaanka cabdilxamiid markii ay casileen dabcan waxay magacaabeen suldaan kale oo suwari ahaa ama aan shaqaba meesha ku lahayn maxamed rashaad la dhihi jiray yacni eh, wax dee go-aan uu soo saaraya male wuxuu ahaa eh, miskiin buska ahaa kadibna haddana isagii way casileen wiilkiisii bay magacaabeen la dhihi jiray cabdilmajiid eh, maxamed waxiiduddin kadibna mustafa kamal ataturk iyo ciidankiisii waxay galeen magaalada caasimadda u ahayd cusmaaniyiinta istanbul ay qabsadeen khalaas dabadeedna wuxuu ka tuuray khilaafadii cusmaaniyiinta ayuu laalay uu ka tuuray meeshii marka waa markii ugu horreysay ee dadka muslimiintu khilaafadooda la tuuro ayay noqotay habaarqabahaas kamalatatork la dhihi jiray ayaa markaasaa yeelay oo la leeyahay yahuudi buu ahaa ama hooyadiiba malaa yahuudi ahayd oo yahuudda la shaqaynayay iyo reer yurubta saasay dowladdii cusmaaniyiinta khilaafadii ay kaga tuureen walciyaadu billah kadibna wuxuu soo saaray go-aan cusub oo u ogolaanaya yahuuddu inay usoo hijruuto ama usoo qaxdo dhulka falastiin sidoo kalena u ogolaanayo inay yahuuddu iibsan karto dhul ka mida dhulalka falastiin wixii oo dhan buu u ogolaaday deetana kumanaan yahuuda ayaa isku soo tuuray oo kusoo qaxay dhulka falastiin marka oo qurshahoodii watay an caawa ama maanta aan intaa kusoo koobna insha allahu tacaala maalinta xigta ayaynu ka qaadaynaa wixii dhacay iyo yahuuddu siday u qabsatay dhulka barakaysan ee filistiin iyo ciddii ka dambeysay insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu